نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب الزكاة من الإسلام wuxuu baabu yahay zakadu inay islaamka ka mid tahay in badan baynu soo tilmaannay imaam albukhaari inuu waxa weeye ka hadlayo abwaabtan oo dhan waxyaabaha iimaanka soo gudagelaya iyo wa qowluhu tacaala wmaa umiruu lama farin ila liyacbud llaha ilaahay inay caabudaan mooyaane mukhlisiina xaala yihiin kuwa u baraxtiraya lahu alla addiina diinta dhammaanteed xunafaa xaala ay yihiin kuwa toosnaanaya oo ka iilanaya wadada shirkiga wayuqiimu salaata salaada ay ogayaan wayu'tu zakaata zakada ay bixinayaan wadalika kaasina diinu lqayima alqayima bimacna almustaqiima waxa weeye toosnayd waxaa la tilmaamay diin baa la tilmaamay waxaana soo gudagelaya waxyaabaha la tilmaamay yuqiimu الصalaa wayuutu الzaka yacbud اllah dhammaan waxa lagu tilmaamay inay diin tahay diintuna waa iimaan iimaankuna waa diin sida axaadiistu inoo tilmaamayso oo kuwa soo socda ka mid yihiin qaala abu cabdlah xadaana maaiil gu soo noqnoqday ismaaciil ibn cabdilaahi ibn abi uways alasbaxi ibn ukhti limaami malik baynu ku soo sheegnay qaala xadaanii malik ibni anas imaamu daar ilhijra oo ismaaciil abtigiiya can cammihi maaligna wuxuu ka warinayaa adeerkii abi suhayl ibni malik oo magaciisu naafic yahay isagana waa soo mar can abiihi abi suhaylna aabbihi buu ka sii oo ah malik ibni abi caamir alasbaxi oo imaamu malik awowgii ah sanadkuna waa musalsal bilaqaarib wey waxaa warinaya ismaaciil can khaalihi malik can cammihi naafic can abiihi malik waa famli ahlulcilmiya wey anahu samica waa maqlay alxata bna cubaydillaah ataymi axad lcasharati mubashariina biljanna yaquulu isagoo leh jaaa rajulu nin baa yimi ilaa rasuuli illaahi sal allahu alayhi wasalam sida riwaayaadka kale ay tilmaamayaan waa dimaam ibni aclaba wa ana dimaamu bnu aclaba wa ana rasuulu man waraa'i ayaa alfaadda qaar lagu soo gabagabeeyey ilaa rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam buu u yimi min ahli najdin xaal uu yahay ahlu najd yani meesha najdi la yidhaahdo ayuu u dhashay waa mandiqadan qasiim iyo wixii ka agdhow ilaa riyaad laga gaadhayo aair aras ama aairu ima inaad xaalo ka dhigto yani xaala kwnihi aaira arasi timihiisu ay kacsan yihiin ama aairu rasi sifa looga dhigo rajulun ninka sifa looga dhigo timihiisu ay kacsan yihiin oo basaasaysan yihiin bimacnaa aanay fidhnay yusmacu waa la maqlaya dawiyu sawtihi codkiisa guuxiisa la maqlaya walaa yufqahu lama fahmayo ma yaquulu waxa uu ku hadlay cod dallacan oo guuxa unbay maqlayeen markii uu soo socday xataa danaa ilaa uu soo dhowaaday fa idaa huwa waaba isagiio yasalu weydiinaya can lislaami islaam faqaala rasuul laahi sal اllahu alayh waslm waxa uu yidhi hamsu salawaatin yani alislaamu islaamku hamsu salawaatin ay iqaamatu hamsi salawaat shan salaadood in la ooga weeye iqaamatu mudaafun ilayhigii baa la xadfay khamsi ayaa booskeeda la dhigay icraabkeediina waa la siiyey wma yali mudaafa yati khalafa canhu fi lcraabi ida ma xudifa iqaamatu hamsi salawaat iqaamadiibaa la xadfay hamsu ayaa booskeeda la keenay hamsu salawaatin shan salaadood in la ooga weeye islaam fi lyowmi walleyla maalinkii iyo habeenkii faqaala waxa uhi ninkii hal calaya hayruha shantaa waxaan ahayn xagga salaada miyay igu waajibtay qaala waxa uhi laa maya ilaa an taawaca inaad sunnaysata mooyaane ilaa an taawaca yacni salaad kale laguguma leh inaad sunnaysata mooyaane aahirka soo degdegaya waxa uu yahay ilaada haddii mutasilo laga dhigo yani haddii aad sunnaysato aad sunnihii gashay inuu waajibayo salaad laguguma leh waxaan ahayn haddaad sunnaysato oo sunnihii haddaad gasho waa kugu waajibay adaa isku waajibiyey laakiin antaasunbaa kugu waajiba qaala rasuul laahi sal allahu alayh wasalam waa sida ay u wataan xanafiyadu waa dilada ay u daliishanayaan sunnaha haddii la galo inuu waajibo sunno dhan inuu waajibay jumhuurtuna waxay ka dhigayaan ilaada munqaic oo bimacnaa ilaa an taawwac laakin taawwac haddaad sunnaysato ajarkeeda waad helaysaa oo aanu ahayn istinuu muttasil ahayn waayo almustanaa minhuga oo waajibkiiya wa hayru lmustana kala soo istinooday waa kala duwan yihiin sunn iyo waajib bay kala yihiin marka istinuhu waa munqaic waana sida saxiixa masaladana saddex qol bay afarta madhabood ka leeyihiin jumhuurtu waxay qabaan ama shaaficiyada iyo xanaabiladu sunna ma waajibo waxaan laba sunno ka ahayn xajka iyo cumrada waatimu lxaja walcumrata lilah labadaasunbaa waajiba xanafiyaduna waxay qabaan sunno dhan maalikiyaduna toddoba waaweyn bay yidhaahdaan ayaa waajibaya hadii la galo inta kalena waajibi mayso xanafiyadu walaa tubطiluu acmaalakum bay leeyihin bilowday oo aad inaad kala goysaa waa ibطaalu اlcamal ilaahayna waa diiday waxay leeyihiin asaa'imu lmutaطawicu amiiru nafsi iyo adilada la midkaabay daliishanayaan nebigu intuu sunnayaal bilaabay inuu joojiyey isagoo sooman cunto ma haysaan dabeedna waa loo keenay inii asbaxtu saa'iman arinii faakla sal allahu alayh wasalam xadiika muslim ku yimi sidaasaana axiixa qofka sunnaysanaya naftiisa isaga ka mas-uula waa ajardoon hadduu bilaabo xaq buu leeyahy inuu joojiyo haddii ay u muuqato walow laga fiican yahay maalikiyaduna toddobay sheegaan wannaflu laysa bishuruuci yajibu wannaflu laysa bishuruuci yajibu sunnuhu gudagal kuma waajibo fii hayri ma nadamahu muqaribu qif wastamic banaha bilibtidaai talzamu salaatuna wasawmuna waxajuna wacumrat lana kada ctikaafuna awaafuna maca timaami muqtadi imaam haddaad ku xidhato ka goosan maysid xataa salaaddu hadday sunno tahay taraawiixdii fayalzamu alqada biqaطci caamidi haddaad goysana qalaa lagugu leeyihi acmaasha noocaas xadiidkan labada qoleba waa daliishadeen jumhuurtu waxay daliishadeen istinaha waxay ka dhigeen munqaic bay ka dhigeen ilaa an taawac laakin taawac hase yeeshee sunnayso qaala rasuulu laahi sal allahu alayh wasalam waxa uhi wasiyaamu ramadaan iyo bisha ramadaan in la soomo weeye islaam qaala waxau hi hal calaya dushayda ma ahaaday hayruhu marka soomka laga hadlayo bisha ramadan soomkeeda waxaan ahayn qaala waxau hi nabigu maya ilaa an tatawaca inaad soon sunna sunnaysata mooyaane qaal waxa uhi wadakara lahu rasuul lahi sal اlahu alayh waslm zakata ayuu u sheegay qaala waxa uhi hal calaya hayruha zake kale ma laygu leeya qaala laa maya ayuu yidhi ila an taawaca inaad sunaysato mooyaane laakin taawac qaala waxa uhi faadbara waa jeestay arajulu ninkii wlxaal huwa yaquulu isagoo ku qowlaya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa asiidu ziyaadin maayo calaa hada kaa la sheegay walaa anqusu mana nuqsaaminayo intaa la sheegay waxba ka dhimi maayo waxna ku iyaadin maayo qaala rasuul laahi sal اllahu alayh wasalam aflaxa run buu sheegay aflaxa in sadaqa haddii run sheego yani hadalka hadduu ka dhabeeyo run buu ku sheegay xadiika waxaa laynoo tilmaamaya nabiga calayhi salaau wasalaam islaamnimada ayaa la weydiiyey wuxuuna ku jawaabay islaamnimadu inay tahay acmaasha la soo sheegay inay tahay acmaasha la soo sheegay inay tahay acmaashaasina iimaanka ayay ka mid tahay siduu hore usoo tilmaamay imaam lbukhaari qowluhu wallahi la asiidu cala hada walaa anqus jawaabo badan bay isku dayeen culimmadu inay ku jawaabaan markay ishkaalka keeneen oo ninku muxuu u leeyahy muxaramaadkii meesha laguma sheegin waajibaad kalaa ka maqan wuxuu ihi waxna ku ziyaadin maayo waxna ka dhimi maayo waxana la yidhi uu liibaanay jawaabo badan bay culimmadu isku dayeen laakiin waa min baab qad axsana man intaha ila ma samic yani wuxuu doonayaa inuu sheego intaa loo sheegay sunayaalna waa la sheegay intaa la sheegay inuu waxa weeye ku dadaalo wixii dib ka loo jidaynayana ama dib uga cadaan doonana waa qaadanaya marka maqsuudka meesha yaalla waxay tahay waan u hogaansamaya wixii la ii sheegay sidaasaa waxa weeye jawaabtaasaa ugu fiican baabun itibaacu ljanaa'izi min aliimaan wuxuu baab u yahay janaasada in la raaco oo la xaadiro inay iimaanka ka mid tahay qaala xadaana axmed bnu cabdilaahi bni caliy almanjuufi awowgii oo manjuufa ayaa loo nisbeeyey qaala waxa uhi xadaana rawx ibni cubaada ibni alcalaa albasri horaynu usoo tilmaannay abi rawx ninkii la odhanayay waataynu kusoo sheegnay magacaas waa la fatxiyaa ruux lama yidhaahdo ee rawx baa la yidhaahdaa rada waa la fatxinaya bilfatxi rawxun saalifun wawaahimu man qaala duma ruuxa bna alqaasimi qaala xadaana cawf ibni abi jamiila alacraabi amadii waaweynaayo xadiika ayuu ka mid ahaa acraabina ma ahayn madani buu ahaa laakiin waa loo nisbeeyey can ilxasan ibni abilxasan albasri imaamkii jaliilka ah wa muxamed ibni siriin albasri isagona taabiciintii waaweynaa ka mida can abi hurayra radi allahu tacala can ana rasuul اllahi sal اllah alayh waslm qaala waxa ui man axadkii itabaca raaca janaazata muslimin muslim janaazadii iimaanan isagoo rumaysan waxtisaaban ajarna ku dalbaya wa kaana macahu janaasada maceeda ahaatay xataa yusaliya calayha ilaa uu ku ama xataa yusallaa calayha ilaa lagaga tukanayo labadaba waa loo dabdiyey wayufraqa laga dhammaanayo min dafniha aaskeeda waa wax isku xidhan wey fainahu isagu yarjic waa la noqonaya min alajri ajarka xaggiisa biqiraatayni laba miqdaar ayuu la noqonaya qiraad waxaa la yidhaahdaa waa adaatu midaar waa wax wax lagu qiyaaso biqiraatayni laba miqdaar buu la noqonaya kullu qiraatin mid kastaaba milu uxudin uxud uu la mid yahay buurta uxud uu leegyahay waman axadkii sallaa calayha dusheeda ku tukada uma rajaca noqda qabla an tudfana inta aan janaasadii ama naftii la aasin fainahu isagu yarjicu waa la noqonaya biqiraatin hal qiraad buu la noqonaya ama hal qadar buu la noqonaya mila uxuda taabacahu waxa mutaabaceeyey cumaan lmuadin ninka cumaan lmuadin la yidhaahdo waa cumaan ibn اlhaytham albasri qaala waxau hi cumaan xadaanaa cawfun wataynu hore in badan usoo tilmaannay ninka wax mutaabacaynaya shiikhiisaa la eegaya sanadkiina dib baa loogu noqonayaa shiikha ardaygiis ayaa la mutaabacaynaya marka taabacahu ninka loo jeedaa waxaa mutaabaceeyey cumaan muadin qaala xadaana cawf alacraabi can muxamed ibni siriin xasan baa meesha ka baxay sanadkan labaad can abi hurayra radi allahu tacala canhu can nabiy sal allahu alayh wasalam naxwahu xadiikaasoo kale mid lamida ah. xadiikan imaam lbukhaari wuxuu inoogu tilmaamaya janaazada kitaab ljanaa'iz iyo tafaasiishiisu waa inoo soo socotaa laakiin xadiikan meesha waxaa loo keenay qofku janaasada haddii uu ka qayb galo waxa weeye inay iimaan tahay waayo sababta uuga qaybgalaya sida xadiidkani tilmaamayo iimaan laga helay awgeed haddii uu uga qayb galo waxa weeye camalka itibaacu janaazuhu inuu iimaan yahay ayuu xadiidku inoo tilmaamaya man qaama leylat alqadri iimaana waxtisaaba man saama ramadaana iimaana waxtisaaba man qaama ramadaana iimaana waxtisaaba waa kii u baabaysanayay in acmaashaasi ay ka tahay iimaanka ka tahay kanina waa la mid baabun wuxuu baab u yahay khawfu lmumini ama baabu khawfi lmumin muminku inuu ka baqo min an yaxbata inuu buro camaluhu camalkiisu walxaal huwa laa yashcur isagoo aan dareensanayn wuxuu baab u yahay qofka muslimka inuu ka baqo isagoo muslima acmaashiisii wanaagsanayd inay burto ixbaadkuna waa laba waa ixbaad kulliya ama taam ah oo camalkaagii wanaagsanaayo dhan inuu ka kacmo midna waa ixbaad juziya acmaashaadii qayb ka midii inay burto adoo islaamnimada ku baaqiya taana adilo badan baa laga qaadanaya axaadiista soo socotana waa laga faa'idaysanaya an taxbaa acmaalukum waantum la tashcuruun fayamut wahuwa kaafir faulaaika xabidat acmaaluhum qofku hadduu gaaloobo welibana gaalnimada uu ku dhinto camalkiisoo dhan baa buraya lain ashrakta layaxbaanna camaluk camalkaaga ayaa buraya afartu lahu waaxbadtu camalak ninkii ku dhaartay ilaahay inaanu hebel u dambi dhaafay afartu lahu ninkaana waan u dambi marka xubuudku caamna waa noqdaa oo kii gaaloobay camalkiisoo dhani waa buraa jusina waa noqdaa oo waxaa laga yaabaa camal aad samaysay dembi aad ka dambaysiisay inuu baabi'iyo cibaadaad samaysay cujbi iyo kibir baad ka dambaysiisay camalkaagii waa baabiinaya taasina waxa weeye waa jirtaa tiibuu ku tilmaamayaa imaamku halkan ku tilmaamaya khawf lmumini min an yaxbata camaluhu wahuwa laa yashcur sidee buu camalkiisu u buraya isagoo aan ogaynba oo aan dareensanayn yani wuxuu samaynaya inay dembi tahay waa ogyahay inay xun tahay waa ogyahay laakiin waxaanu dareensanayn camalkiisa inay burinayso wuxuu ogyahay dembiga laakiin ciqaabta ka dhalanaysa ma oga wahuwa laa yashcur saasaa looga jeedaa waa ilaa qofku isagoo aan waxbaba dareensanayn waxna aan ogayn hadduu dembi ku dhaco loo qaban maayo waa macduur buu noqonaya waxaan u qastiyin waxay idhahdeen culimmadu kama ana alxasanaat yudhibna asayi'aat fakadalika asayi'aat tudhibu bacd alxasanaat ina alxasanaati yudhibna asayi'aat sida wixii wanaagsanaa ay u baabiiyaan dembiyadii ayaa waxaa dhacda dembiyada eh, laftooduna xasanaat inay baabiiyaan waqaala ibrahim ataymi ibrahim ibnu yaziid ibni shariik ataymi waxa uu yidhi maa caradtu qawlii hadalkayga umaan bandhigin calaa camali camalkayga yani waxaan ku hadlayo ama dadkaan ku waaninayo camalkayga uma bandhigin ilaa khashiitu hadday jirto waxaan ka baqaa an akuuna inaan ahaado mukadiban mid waxa weeye been sheegaya ama mukadaban mid la beeninayo oo labadaba macnaba waa sax mukadibanna isagiibaa is ogaaday inuu been sheegayo markuu isqiimeeyey wuxuu dadka u sheegayo iyo waxa uu samaynayaa inay kala duwan tahay ama mukadaban dadku inay ii beeniyaan oo ay ogaadaan waxaan ku hadlayo iyo waxa aan samaynaya inay kala duwan tahay wuxuu ka hadlayaa qadiyadda ku saabsan atamuruna annaasa bilbiri watansawna anfusakum ya ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna ma la tafcaluun nam ya ayuha arajul اlmucalimu hayrahu hala linafsika kana da tacliimu uu soo waday laa tanha can khuluqin wataأtiya milahu caarun calayka ida facalta caiimu maqsuudkuna waxa uu yahay halista ku duugan wlkaaga iyo amalkaagu inay iskhilaafaan taasaa laga digaya labana ha la kala ilaaliyo dadka qaar baa camalkii wanaagsanaa ay dadka ku guubaabin lahaayeen markuu is adigu samayn maysid guubaabadiina joojinaya taa meesha loogama jeedo oo haddii camalkaaga iyo qowlkaaga uu iskhilaafo ujeeddadu waxay tahay iswaafajiyo xagga wanaagsan isu oo qowlka aad ku hadlaysa camalkaaguna ha waafaqo oo taskiye samee oo naftaada kobci laakiin looma jeeda hoos inaad usii degto koleba wixii haddaanan dhaqan gelinayn waxba yaanan dadka ku waanayn taa marnaba meesha ma taallo waayo waa laba waajib labada mid haddaad ka gaabisa ka kalaha ka gaabin hore loo sii socdaa la doonaya laakiin dib loo noqdo waxa weeye ma aha dadka qaar markay xaalkoodu yaro gaabiyo ayaa laga yaabaa khayrkii xitaa uu waday inuu joojiyo oo uu odhanayo aniga laftaydu maba dhaama kuwan aan waaninayo dabadna inuu joojiya laga yaaba dadaan ilaahayna la kaasho laakiin hore u sii soco wa qaala bnu abi mulayka waxaa uu yidhi waa cabdilaahi bni cubaydillaah attaymi ibni abi mulayka ayuu caan ku yahay adragtu waxaan soo haleelay aaaiina sodon min asxaabi nabiy sal allahu alayh wasalam kulluhum dhammaantood yakhaafu waa ka baqaya annifaaqa munaafiqnimo calaa nafsihi naftiisa ayuu uga baqaya maa minhum kama mid ahaanin axadun axad yaquulu odhanaya inahu isagu calaa iimaani jibriila wa mikaa'iil iimaanka jibriil iyo mikaa'iil ayuu ku taagan yahay ama uu rumaysan yahay mid keligii sheegan maayo murja'adana waataynu shalay soo sheegaynay iimaanu jibriila wa iimaanu ladii rakiba almacaasi cindahum siyaani jibriil calayhi salaam iyo saaxibulmacsiyuhu inay isku boos yihiin iyo isku iimaan yihiin waatay waxaweeye ku tageen wa yudkaru waa laga sheegay can ilxasan xasan albasri waxaa laga sheegay maa khaafahu kama bao ilaa muminun mumin mooyaane cid kale kama baqdo munaafiqnimada walaa aminahu kama nabadgalo ilaa munaafiqun mid munaafiqa mooyaane yanii marka nifaaqa laga hadlayo muminkuna waa ka baqaa munaafiquna waxa weeye uu ka badqabaa ya wuu ka aamin abaa munaafiquna waa ka aamin abaa wuxuu inoo sheegay imaam bukhaari qofka muminka ah in loo baahan yahay mar walba inuu cabsado oo uu bao iimaankiisa uu bao hadalka uu ku sheegay xasan ka sheegayna waa mucallaq waa bilaa sanad siiqa tadciif ayuu ku sheegay wayudkaru can ilxasan buu yii qaacidadii aynu soo tilmaanayna sida mashhuurka ah waa inuu daciif yahay laakiin laazim ma waxa dhacda siiqatu tamriid ama siiqatu tadciif inuu isticmaalo hadalkaasina uu sugan yahay laakiin waxa ku kalifaya ay tahay macnayaal kale hadalkan sanadkiisu waa sugan yihi waa saanid saxiixa ah. ayaa lagaga soo wariyey xasan albasri laakiin waxa uu yidhi waa yudkaru lafdigiisi baanuu ku sheegina bilmacna ayuu ku soo wariyey maadaamuu bilmacna kusoo wariyey xagga macnaha ama maadaamuu lafdigiisi aanu keenin dacfiga dhinaca kaga yimi ayuu u isticmaalay axaadiista marfuucana waa uu isticmaalaa yukaru iyadoo macnaha looga jeedo hadalkiisu wuxuu ahaa kaamilka ah maa madaa muminun walaa baqi mumin ma tegin mana baaqi noqon ilaa wahuwa min annifaaqi mushfiq ila wahuwa min النifaaqi mushfiq wla maضى munaafiqu wla baqi ila wahuwa min الnifaaqi aamin ila wahuwa min الnifaaqi aamin macnuhu waa isku mid laakiin hadalka xasan uu ku hadlay waa hadalkaas weeye wma yuxdaru iyo wixii laga digtoonaanaya buu baab u yahay min alsraari in lagu madax adaygo cala nifaaqi munaafaqnimo iyo wlcisyaani macsiyo min hayri towbatin iyadoo aan laga toobadkeenin liqowli اllahi tacaala walam yusiruu aan ku madaxadaygin dembigii cala maa facaluu wixii ay sameeyeen walxaal hum yaclamuuna iyagoo garanaya waxa ay ku madaxadaygayaan xadaana qaala abu cabdillaah xadaana muxamed bnu carcara ibn birind albirindi baa la yidhaahdaa waana magaca keliya ee qaabkaa loo dabdinayo inta badan waa yaziid ibn lyaziid ibn lbrind albasri qala xadaana shucba ibn اlxajaaj amiir اlmuminiin can zubayd ibn اlxaari alyami zubayd ibn اlxaari alyaami qaala waxa uhi sa'altu waan weydiiya abaa waa'ilin shaqiiq ibni salma alkuufi can ilmurji'ati ayaan weydiiyey nimanka murji'ada la yidhaahdo aladiina yurji'uuna alacmaala can iliimaan kuwa acmaasha ka dibdhigaya iimaanka ee ka saaraya acmaasha iimaanka ka saaraya faqaala waxau hi xadaanii cabdullah waa cabdullaahi bnu mascuud radi allahu tacaala canhu ana nabiya sal allahu alayh wasalam qaala inuu yidhi sibaabu lmuslimi muslimka in la caaya fusuuqun waa faasiqnimo daacada alla laga baxaya wa qitaaluhu in lala dagaalamaana waa gaalnimo gaalimaduna halis bay leedahay waa shay dembi aad u weyn looga jeedaa kufrun duuna kufrin baa looga jeedaa sida adiladu tilmaamayso waxaynu soo marnay wain aa'ifataani min almuminiina qtataluu iyagoo dagaalamay baa muminiin lagu sheegay laakiin kufrun hadda waxaa loogu sheegay waa dembi aad u weyn ayuu ka yahay wuxuuna halis u yahay eh, qofka camalkiisa inuu wax yeelo laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacdi wuxuu imaam bukhaari u wataa waxyaabaha iimaanka waxyeelaya in laga digtoonaado sida iimaanku uu waxa weeye shucab u marka shucabtiisa iyo qaybihiisa iyo taacaadkiisa la badsado ayaa waxay tahay in laga digtoonaado iimaanka waxa wiiqaya ama nuqsaaminaya ama baabiinaya oo macaasida iyo gaalnimada ahaaday macnahaas ayuu adilada iyo aayaadka iyo aaaartaba iyo xadiikaba uu ku tilmaamaya imaam albukhaari qaala abu cabdilah ahbarana qutaybat bnu saciid qutayba ibni saciid ibni jamiil ibni ariif abu raja albaqlani albaqhdaadi horaynu usoo marnay qaala xadaana ismaaciil ibnu jacfar alansaari almadani isagana waa an xumayd bn abi xumayd awiil taabiciintii waaweynaa ka mida nimankii anas mulaasameeyey iqaadii waaweynaa ayuu ka mid ahaa yaxya alqaطaana wuxuu tilmaamay annahu maata wahuwa qaa'imu yusali inuu alla khaatimadiisa wanaajiyey isagoo salaad tukanaya oo salaad u taagan inuu dhintay an anasi radi allahu tacaala canhu qaala waxaa wuri ahbaranii cubaadaة bnu samit waxaa ii waramay cubaadaة bnu samit abulwaliid ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam halkaana waxaa ku sugan anas bnu malik can cubaadaةa bni samit صaxaabi can صaxaabi laba صaxaabiyo kala warinaya ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam kharaja waa soo baxay yukhbiru xaal uu yahay mid ku waramaya bilaylat اlqadri habeenka laylat اlqadriga loo yaqaano yubiru waxa ku bannaan sida aynu ka dhignay xaalo in laga dhigo waana sida loo badan yahay in badan ay ku tilmaameen xaaladaasina waa xaalatun muqadara xaalo xaqiiqiye ama yacni xilligii nabigu soo baxay calayhi salaatu wasalaam xilliga bixitaanka uu samaynayay warkama sheegay xaalku waa sidaa sida badan laakiin hadda waxaa looga jeedaa kharaja yukhbiru uu soo baxay marka uu soo baxayana xaal la niyaysan yahay inuu sheegi doono oo uu ku warami doono ilahay wuxuu hi fadkhuluuha khaalidiin fadkhuluuha jannada gala khaalidiina xaal aad tihiin aad gelaysaan kuwa ku waaraya waxaa looga jeedaa muqadariina alkhuluud xilliga aad gelaysaan ma waaraysaan laakiin waad waari doontaan wey waad waari doontaan kharaja waa baxay ama istinaafba ka dhig kharaja waa baxay nabigu alayhi salaau wasalaam waa soo baxay isagoo sheegaya bilayla adr habeenka layla qadraaabadaeegafatalaaxa waxaa murmay rajulaani laba nin ibnu abi xadrad cabdlahi bn abi xadrad iyo kacb ibnu malik ayaa lagu sheegay walo culimmada qaar ay leeyihiin qiso kale weeye waayo waxay noo soo socota labadaa saxaabi taqaada kacbun daynan kana lahu cala bni abi xadrad ayaa inoogu iman doona bukhaariga inoogu iman doona masjidka dhexdiisa isku qabsadeen dabeedna nabiga usoo baxay calayhi salaau wasalaam oo kala dhexgalay sidaa awgeed baa bacdu ahlicilmi leeyihiin ee labadoodii weeye fatalaaxa waxaa murmay rajulaani laba nin min almuslimiina muslimiinta ka mida faqaala waxaa wili nabigu calayhi salaau wasalaam innii kharajtu waan soo baxay liuhbirakum si aan idinku sheego bileylati alqadri winahu talaaxa waxa murmay fulanu wa fulan faruficat waa la kor yeelay ay cilmuha cilmigeeda iyo ogaalkeeda yani iyada lafteeda lama koryeelin oo iyadu waa baaqi fadligeeda iyo ajarkeeduna waa baaqi laakiin ogaalkeeda iyo tacyiinkeeda la kor yeelay wa casa an yakuuna khayran lakum wacasaa waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu ahaado rafcintaasi khayran lakum mid idin wanaagsan oo cibaadadaad ku dadaalaysaan oo ilaa haddii habeen keliya la cayimo waxaa laga yaabaa inta la sugo habeenkaa la cibaadaysto habeenka ku xigana la seexdo laakiin haddii la baadayo habeen walba waa la taana ajar badan iyo fadli badan baa ku sugan iltamisuuha raadiya ay wlcishriintoddobiyolabaatanka iyo wtisci sagaaliyo labaatanka iyo wlhamsi ay wlhamsi alcishriin ka baaa sidaas waa haddii la yidhaahdo fii yamdiin oo tagtay waxaa kaloo lagu macneeyey fi tii wa asabi wاlhamsi albaqiin baaqiga ah labadabana waa inoo iman doontaa insha allahu tacaala baabka laylatulqadarka inoogu imanaysaa ati wاlishriin oo tagay hadii la yidhaahdo waa sagaal iyo la yidhaahda fi tisci ishriin looma baahna oo waxay noqonaysaa fii tiscin baqiina markay bisha ay ka harhsan tahay sagaali ka harhsan tahay waxayna ka harhsanaanaysaa haddii bishu koob ay tahay taamna ay ku dhammaanayso soddonna ay ku dhammaanayso soddonna ay ku dhammaanayso baa koob bay ku beegmaysaa labadaba waa lagu macniyey laakiin faahfaahinteeda iyo axaadiisteydu kitaabu siyaam bay iman doontaa insha allahu tacaala eh, xadiikan wuxuu baabka u waafaqayaa kole aad uma muuqato baabka wuxuu ahaa muminku inuu ka bao camalkiisu inuu baro laakiin imaam bukhaari sida lagu yaqaano wuxuu ishaarayaa labada nin ee masjidka ku dhex waxaa ka dhalanaya muranka ka dhalanaya sida abiiciga ah codka kor in loo aado waxayna ku sugnaayeen masjidka nabiga calayhi salaau wasalam masjidkana in codka kor loogu qaado liban nabigu jooga calayhi salaau wasalaam waana joogay nabigu calayhi salaau wasalaam oo waa ogeydeenoo masjidka gudihiisa haddaanu ku sugnayn waxa weeye guryihiisibaa dhinaca ku hayay oo nabigu ag degana calayhi salaau xadiidka inoo iman doona kacab iyo cabdilaahi bn abi xadrad markay isqabsadeen nabigu waxa uu joogay gurigiisa ayuu joogay dabeedna daahi buu kor qaaday waana u soo baxay nabigu calayhi salaatu wasalaam halkaasuu kala hadlay isagoo gurigiisa jooga marka haddii muran ka dhaco masjidka nabigu waa maqlaya calayhi salaatu wasalaam rafcu sawtna dee waa tii alla subxaana wa tacala uu tilmaamay laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti اnnabiy walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacd an taxbaa acmaalukum wa antum laa tashcuruun halkaasuu tilmaamaya maqsuudkuna waxa uu yahay waxyaabaha camalka burinaya ama nuqsaaminaya qofka muslimkaa inuu u bao isagoo iimaankiisa ilaalinaya baabun wuxuu baabu yahay suaal su'aalu jibriila linabiyi sal allahu alayhi wasalam can aliimaani walislaami walixsaan jibriil inuu weydiinayo waa masdar suaal mudaafun ilaa faacilihi sida badan mafcuulkiisa loo idaafeeya laakiin hadda faacilkiisa loo idaafeeyey cidda wax weydiinaysa waa jibriil annabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayuu weydiinaya can aliimaani walislaami walixsaan saddexdaasuu weydiinaya iyo wa cilmi saaca saacadda cilmigeedana ama qiyaamaha cilmigeedana waa weydiinaya iyo wa bayaani nabiyi sal allahu alayh wasalam iyo nabiga caddayntiisa waa baabu suaali haddii baab suaal loo idaafeeyo ayay ku cadfan tahay iyo wa bayaani nabiyi sal اllahu alayh nabigu uu caddaynayey lahu jibriil uu caddaynayey uma qaala waxaa uu yidhi jaaa jibriilu jibriil yimi calayhi asalaam yucallimukum si uu idiin baro diinakum diintiinna fajacala waa ka yeelay kullahu dhammaantii diinan diin buu ka yani wixii la tilmaamoo dhan hadday tahay alislaam oo la faahfaahiyey aliimaan alixsaan saacaddiiyo cilmigeeda waxaba waxa laga dhigay diin baa laga dhigay iyo wamaa shaygii bayana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu caddeeyey liwafdi cabdilqays wafdigii cabdilqaysna uu u oo min aliimaani iimaana waa xadiika dambe iyo wa qowlihi tacaala qowlkii alla uu yihi waman axad yabtagii alba hayra alislaami islaam waxaan ahayn diinan diin ahaan u dalba falan yuqbala minhu laga aqbali maayo qal abu cabdillah xadaana musadad bni musarhad qal xadaana ismaaciil bnu ibrahim ibni culaya oo aynu soo marnay hooyadii baa loo nisbeeyey laakiin waa ku caanbaxay qaala ahbarana abu xayaan attaymi wa yaxya bnu saciid ibn xayaan ataymi alkuufi can abi zurca isagana waa soo marnay can abi hurayra abi zurca ibni camr ibni jariir ibni cabdillaah albajali saxaabigii jaliilkaaba wa uu ahaa qaala waxa uhi kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa ahaa baarizan mid waxa weeye u muuqda yowman maalin linnaasi dadka yani meel muuqata oo makshuufa ayuu nabigu fadhiyay calayhi salaau wasalaam faataahu waxaa u yimi rajulu ninbaa u yimi sida kale axaadiista qaar tilmaamayso nabiga caadadiisu waxay ahayd inuu saxaabadiisa dhex fadhiisto ayay caadadiisu ahayd dabeedna markay dadka cusubi yimaadaan kamay soocay waa kii xadiikii hawaa iman doonaa ayukum muxamed kitaabu salaam inoogu iman doonaa nabigoo saxaabadiisa dhex fadhiya oo muttakia ayuu u yimi waxa ui ayukum muxamed kineebaa muxamada isukay sheega marka saxaabadu markii dambe waxay jeclaysteen dadka cusubee imanaya si ay uga arkaan saxaabada oo wax loo weydiiyo waxay u sameeyeen meel muuqanaysa ayay nabiga calayhi salaatu wasalaam u sameeyeen waana tan de kursiga loo dhigay waa ilaa asalku wuxuu ahaa inaan dhulka fadhiisanno ya si ay dadku ay wadaadka u wada arkaan ya ay ula socdaan waayo dadka qaar baa basariyiina qaarna waa samciyiin nin baa laga yaabaa tiirkaa dambe intuu fadhiista inuu sii jeesto arag wax badan u samayn maayo isaga maqalkaa ugu muhiimsan wuxuu dhegta ka maalaya midna waxa weeye waa basari waxa weeye araggay ugu baxdaa markaasuu wax fahmaya waxyaabaa ilahay dadka ku kala duway wey waa aragteena khudbadda nina meeshuu doonu ku tukanaya nina wuxuu jecelaya khaiibka inuu isku beego ya meesha ku beegan buu cidhiidhsanaya waa basari wey gacantaa la taagaya iyo tilmaantaa iyo ayuu wax badan kusii fahmaya eh, tarbawiintuna waa sheegaan nacam iyagu de hadda wayba sii tadwiiriyeeno waxay dhaa macallinku yaanu fadhiisan istaag waxa ku dhigo waa muuqashada uu dadka u muuqanaya wey markuu wax sharxayo nacam walow muxadisiinteennu ay leeyihiin walaa tuxadid qaa'ima aw mudajic aw fi ariiqi aw calaa xaalin shani istaag xadiidka laguma sheege waa loo fadhiistaa laakiin waa kullu bixasabihi wey nabigu dadka ayuu u muuqanay fa ataahu rajulu nin baa u yimi faqaala waxau hi maliimaanu iimaanku muxuu yahay qaala waxau hi nabigu aliimaanu iimaanku an tu'mina billaah waa inaad ilaahay rumayso rumaynta ilaahay la rumaynayaana waa aliimaanu biwujuudi inuu jiro in la rumeeyo birububiyati rabbinimadiis biuluuhiyatih inuu cibaadada keligii mutaystay biasmaihi wa ifaatih wa malaaikatih malaaigtiisa in la rumeeyo oo waxa weeye inay jiraan makhluuq inay yihiin alla abuuray nuur laga abuuray ilaahay inuu cibaadadiisa iyo khidmadiisa uu abuuray ciddii magacyadooda laga gartay iyo acmaashoodana si gaara in waxa weeye loo rumeeyo laakiin guud ahaan ilaaha in lala kulmayana in la wa tumina bilbaci baa inoo soo socota waana ishabahayaan liqaaga alle iyo maalinta qiyaame iyo baciga laakiin waxa lagu kala duwayaa biliqaa'ihi waa maa bacda albaci weeye bilbacina waa soo saaritaanka laftiisa qubuurta laga soo baxayo waa baci weeye wixii ka dambeeya jidka siraad iyo miisaanka iyo mawaaqifta ka dambaysa iyaduna waa liqaa llah wey wa biliqaa'ihi iyo kulanka alle subxaanah wa tacaala lala kulmayo in la rumeeyo iyo wa rusulihi rusushiisa in la rumeeyo inuu alle subxaanah wa tacaala leeyahay rusul jira oo uu soo diray alle subxaanah wa tacaala oo uu xushay la ateeco waxay la yimaadeenna waxa weeye loo hogaansamo ciddii la sheegay magacooda la tilmaamayna si gaara in loo rumeeyo guud ahaanna in la yidhaahdo rususha alle waa rumaynay intaaynu naqaano intaynan aqoonba wa tumina inaad rumayso bilbacثi soo saarista in laysa soo saaray oo qiyaamu اnnaasi min alqubuur ayaa bacثi la yidhaahdaa in dadka laga soo saarayo xabaalaha oo alla subxaanahu wa tacaala abuurkoodii uu soo celinayo markay baaba'een dabadeed in la rumeeyo qaala waxa uhi malaam islaamnimadu waa maxay qaala waxa uhi alislaamu an tacbud allah waa inaad alle caabudo walaa tushrika bihi shayan cibaadadiisana aadan wax la wadaajin wa tuqiima asalaa salaada aad oogto wa tuadiya azakaata zakadana aad guddo oo aad bixiso almafruuda la waajibiyey wa tasuuma ramadaan bisha ramadaanna aad soonto qaala waxa uhi malixsaan samafalku muxuu yahay qaala waxa uhi an tacbud allaha alle inaad caabuddo weeye kaannaka taraahu sidii inaad arkayso kale alle waa manila mushaahada fain lam takun taraahu haddii alle aadan arkay fainahu alle yaraaka isagaa ku arkaya alixsaan waxa weye waxaa lagu macneeye laba macne midi waa manzila lmushaahada wa hiya alafضal waa manzila lmuraaqaba manzila lmushaahada yani yaqiintaadu inay gaadho kaanamaa ilaahay inaad arkayso xaalkaagu wuxuu gaadhayaa sidaad alle u aaminsan tahay qofku markuu salaada xidhanayo uu ogyahay inuu alle subxaana watacaala u tukanayo laakiin wuxuu gaadhayaa xaalkiisu inuu hadda alle subxaanahu watacaala hortaagan yahay alle inuu hortaagan yahay oo alle uu arkayo ayuu naftiisa ka soo qaadaya markaad cibaadaysanayso haddaad ilaahay subxaanahu watacaala hortiisa ku cibaadaysanayso oo uu ku arkaya adiguna aad arkayso cibaadadaadu waa tii ugu dambaysay xagga wanaagga iyo ixsaanka waa mansilat lmushaahada taa haddii aad gaari waydo mansilat lmuraaqaba inuu alle ku taalacanayo oo isagu kula socdo ta noocaasa dareensanaato labaduba waa amaal wey laakiin mushaahadadaasii amaalsan qaala waxa uhi mata saaca saacaddu waa xilima yani saacadda qiyaamuhu u kacayo qaala waxau hi malmasuulu canha ka la weydiinaya xaggeeda ma aha biaclama mid uga cilmi badan min asaa'ili ka la weydiinayo wasauhbiruka waan kuu sheegaya can ashraaiha calaamadaheeda ayaan kuu sheegaya idaa waladat haddii ay dhasho riwaayaadka qaarna waxaa ku yimi markuu nabigu calayhi salaau wasalaam uu sidaa ku yidhi saacadda wakhtigeeda ma hayo inuu yidhi fa ahbirnii can ashraaiha calaamadaheeda ii sheeg laakiin tan waa la soo koobay nabigu wuxuu ku yidhi alayhi wasalaam calaamadaheedan kuu sheegaya idaa waladat haddii ay dhasho alamatu addoontu rabbaha sayidkeeda haddii ay dhasho waa calaamad wey waida taaawala haddii uu ku faano ay ku faanaan rucaatu libili geeljirihi albuhmu madmadoobaa ee midabkoodu uu madoobaa filbunyaani dhiska haddii ay isugu faanaan ay dakhilun fii amsin shan bay soo gudagalayaan kuwaa la tilmaamay laa yaclamuhunna aanu garanayn ila allahu alla mooyaane uma tala nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu akhriyey in allaha cindahu cilmu saaca alaaya uma adbara waa jeestay ninkii faqaala nabigu waxau hi rudduuhu soo falam yarow shayan waxba may arag oo way waayeen faqaala wuxuu ihi nabigu hada kaasi jibriilu waa jibriil weeyi jaaa waa yimi yucallimu nnaasa xaal uu yahay mid baraya dadka diinahum diintooda qaala abu cabdilah bukhaari waxa uu jacala dalika kaa waa ka yeelay nabigu calayhi salaau wasalaam kullahu dhammaantii min aliimaani iimaan buu ka yeelay waxaa wali waxaa loo wataa iimaanku inuu yahay shaamil inuu yahay islaamnimadu iyo iimaanku iyo ixsaanku dhammaan inay diin yihiin waayo xadiidka xaggiisa dambe waxa lagu tilmaamay yucallimu nnaasa diinahum diinta la isbarayayna waa maxay waa islaamnimo iyo iimaan iyo ixsaan waa saddexdaa shay macnahaas waa ka faa'iidaysanaynaa saddexduba inay iimaan tahay xadiikuna waa xadiikii macruufka ah ida taaawala rucaati libil albuhm albuhmi iyo albuhmu labaduba waa ku bannaan tahay buhmi waa madowgii wey asawaad weeye marka rucaat libil geeljirihii madoobaa rucaat libil albuhmu oo rucaadka laga sifaynayo waxaa kaloo bannaan rucaat libili ibilkii waayo carabta marka laga hadlayo waxay jeclaayeen alibil lxumr geela cascas bay ugu jeclaayeenoo ugu qiimo badnaa geela madowna waa ugu liit kuwii noocaas ahaa ama madmadooba ama waxa weeye geela madow haystay markay isugu faanaan dhiska ay isugu faanaan walibana dheeraantiisa ay isugu faanaan tataawaluu fi lbunyaan ay tafaakharuu fii tuuli lbunyaan dhiska dheeraantiisa ay isugu faanaan waa calaamadaha akhru zamaanka wey waana sida hadda dhacday naaixaat saxaab ya kuwana yidhaahdeen daruuraha waa dhaafeen awal gaaladaa taqaanay laakiin hadda waxaa la keenay dubay burju khaliifa ragga qaar dubay waa tageen maan filaya burju khaliifa ayaa waxaa la yidhi caalamka dhan waa dabaqa ugu dheer hadda sacuudiga jidda laga wadaa midkaa kasii dheeroo laleeyaha caalamka lambarwan buu u wa tataawul fi lbunyaan iyagana kole waa laga daba iman doonaa haddaanay dubay ku soo noqon oo mid labaad aanay dhisin way taagan calaamadaha waxaa ka mida ah, nabigu sheege calayhi salaatu wasalaam addoontu inay sayidkeeda dhasho gabadhii addoontahay sideebay sayidkeeda u dhalaysaa culimmada qaar waxay yidhahdeen waa majaaz sayidkeeda dhali laakiin addoon ma aha waa xor ilmaha ay dhashaybaa caaqnimo ku samaynaya dabeedna hooyadii wuxuu ula dhaqmayaa sida adoonta loola dhaqmo ayuu hooyadii ula dhaqmaya taasina way dhacdayo cuquuqu xilligan ahiru zamaanka aad buu u badan yahi kaloo lagu macnaya ida waladat ilamatu rabbaha sayidkeeda inay dhasho yacnii addoommadu inay badanayaan oo ay faafayaan oo dumar badanoo addoommo ah muslimiinta inay soo gelayaan markay faafaan ee la kala iibsado waxa dhici kartaba nin muslimoo soo islaamay in hooyadii la soo qafaasho dabeedna hooyadii laga iibiyo oo hooyadii si dhaba ah isagoo aan ogayn inuu addoonsado macnayaal badan baa lagu macneeyey xadiika laakiin maxalu shaahidkiisa waa sheegnay waxaa looga jeedaa iimaanku inuu yahay diin inuu yahay oo diinka uu soo gudagelay iimaanka iyo islaamnimada farqiga u dhexeeya muxuu yahay labadooduba inay diin yihiin waa waadix weeye ina diina cinda allahi lislaam iimaankuna waa diin islaamnimaduna waa diin lakiin culimmadu waxay isku hayaan islaam iyo iimaan ma isku midbaa mise farqibaa udhexeeya aqwaal bay ka leeyihiin qole waxay idhahdeen waa isku mid qolana waa kala qaadeen oo islaamkana waxay ku qaadeen wixii muuqanaya salaadii iyo soomkii iyo wixii la mida ah, iimaankana waxay ku qaadeen wixii qalbiga degaya laakiin qowlka raajixa ay waxa uu yahay sidaynu soo tilmaannay in la dhexdhexaadsado oo labadaba haddii meel lagu wada sheegana kala macna yeelanayaan islaamkuna waa wixii daahire muuqanaya iimaankuna waa wixii baatin ee qalbiga laga rumaynayo waa haddii meel lagu wada sheego sida xadiidkan oo kale iimaankii waxaa lagu tilmaamay an tumina biاllahi wmalaaikati islaamkiina waxaa lagu tilmaamay cibaado iyo iqaamatu sala wa itaa zaka haddii mid keliya la sheegana mid keliya haddii la sheegana ka kale waa soo gudagelaya sida ina diina cind allahi اlislaam baabun xadaana ibrahim bnu xamza bni muxamed bni xamzة alqurashi waxaa awow u ah zubayr bn اlcawaam saxaabigii loo odhanayay qala xadaana ibrahim bnu sacd ibn ibrahim bn cabdالraxman bni cawf waynu soo marnay can صaalix waa ibni kaysaan almadani odaygii waa yeelka ah can ibni shihaab الzuhri can cubayd اllahi bni cabdillaah bni cutbata bni mascuud axad اlfuqahaaءi الsabca ana cabdاllahi bna cabaas barahu wuxuu u sheegay qaala waxa wuri ahbaranii abu sufyaan ana heraqla qaala lahu sa'altuka waxaan ku weydiiyey hal yaziiduuna am yanqusuun fazacamta waxaad sheegatay anahum yaziiduuna inay ziyaadaan wakadalika sidaa waxaa la mida aliimaanu iimaan xataa yatima ilaa uu ka dhammaystirmayo wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal yartadu axadun midiima ka noqdaa sakhdatan lidiinihi isagoo diintiisa u cadhoonaya diintii islaamnimada bacda an yadhula fiih intaa uu soo galay dabadeed fazacamta waxaad sheegtay alla maya inaanay taasi dhicin wakadalika sidaa waxaa la mida aliimaanu iimaan xata tukhaalia xiina tukhaaliu xilliga ay dhex galaysa bashaashatu farxadiisu alquluuba quluubta laa yaskhaطuhu axadu cidina uma cadhooto maqsuudku wuxuu yaha masaladii hadda aynu sheegaynay waxaa la tilmaamay hal yartadu axadun sakdatan lidiinihi baa qofna diintiisa ma u markii la yidhi maya wuxuu ku jawaabay iimaankuna waa saasoo kale iimaanka la sheegayaana waa diintii wey baabun fadlu man istabra'a lidiini wuxuu baab u yahay fadliga uu leeyahay man istabra'a kii ilaaliya lidiinihi diintiisa yacni kii diintiisa bari ee wixii madmadow ku jira ka madhnaysiiya fadliga uu leeyahay wuxuuna halkan ku tilmaamaya alistibra walbucdu can shubuhaat waxyaabaha madmadowgu ku jiro iyo diintaada inaad aad u ilaaliso inay kamid mid tahay iimaanka iyo diinka inay ka mid tahay qaala xadaana abu nucaym alfadl bnu dukayn almulaai alkuufi waa a'immadii waaweynaaye xadiidka waa ninkii uu imtixaanay yaxya bnu maciin uu yidhi baynu ka qaadayna axmed ibnu mansuur aramaadi ayaa waxa hi anagoo socotaa ah, aniga iyo axmed ibnu xambal iyo yaxya ibnu maciin ayaa waxaanu nihi kuufa aynu ku leexano si aynu u sii marno dabeedna yaxya ibnu maciin baa waxa uu ninka la yidhaahda abu nucaym alfadl ibnu dukayn ninkaasaabaan imtixaan ka qaadaya waa buu ahaa hadduu qofku waa yeel waa laga shakiyaa weli xadiidkii ma hayaa mise waa yeelnimadiibaa ku soo baxday ikhtilaad baa ku dhacay imaamu axmed wuxuu ku ii ninkan waxba ka faa'iidi mayse maa yasdaadu ila iqatan iqanimo mooyaane wax kale ka heli maysidaha imtixaani maya buuri waa loo yimi waa hoos fadhiista gurigiisa kaabadiisu usoo fadhiistay iyagiina waa hoos fadhiisteen dabeedna ibnu maciibba soddon xadii buu u diyaariyey soddon xadii soddonkaa xadii waxaa iskale abu nucaym alqira'atu al sheekh baa la yidhaahdaa axaadiista shiikha intaad soo qaadato ayuu kaa dhegaysanaya sida macalinka qur-aankaba aynu uga baxno intaad soo qaybto tobanka xadii mid walba wuxuu ku bilaabay xadii abu nucaym shaqo ku lahayn kale laga keenay dabeedna markuu tobankii koowaad bilaabay ayuu xadii ka qabtay uu i kaa jooji waa dhammeeyey tobankii labaad buu haddana ku bilaabay xadii aanu lahayn waa ka qabtay haddana tobankii xadiiee ulahaabuu tahay tobankii saddexaad markuu bilaabayey buu xadii saddexaad oo aanu lahayn ku bilaabay markuu xadiikii saddexaad u baxay ayuu fahmay in la imtixaanayo laad buu qaado ku dhuftay ninkii yaxya bnu maciid laad buu ku kiciyey dabeedna waxau hi ama haada imaamu axmed buu sheegaya fa awracu waajallu min an yafcala haada imaamu axmed waa ka waya inuu imtixaano wa ama haada waa axmed ibn mansuur aramaadi ninkan kale miyaa waa ka liitaa inuu imtixaan iga aado ninda ardayabu ah wa ama ant ya bna alfaacila waa adiga wey ninka imtixaanka wadaa waa markuu laadka ku dhuftay dabadeed imaam axmed baa ku yii miyaanan ku odhan ninkaa isku imtixaani wuxuu hi wallaahi larafsatuhu axabu ilaya min kada wakada laadkaa uu igu dhuftay baan wax walba ka jecelaha waayo waxaan ogaaday inuu weli xaafid yahay oo waxa wey xadiikii u qala xadaana zakariya bnu abi zaida alhamdani alkufi qala samictu wa zakariya bn abi zaida can caamir ibni sharaxiil ashacbi waa taabiciga aynu soo marnay qala samictu nucmaan ibna bashiir ibni sacd alkhasraji alansaari saxaabigii jaliilka ahaa nucmaan aaadii dhowrabu ku leeya axiixaynka aabbihiina waa bashiir bnu sacad asalaatu cala nabi markaa taxiyaadka la dhammeeyo salaat alibraahimiya axaadiisteedu noogu iman doonaa bashiir ibnu sacad baa dhalay hooyadiina waa camra binti rawaaxa oo iyaduna saxaabiyeed bay ahayd cabdulahi bnu rawaxana abtigii buu ahaa yaquulu isagoo leh samictu rasuul اllahi sal اllahu alayh waslm yaquul alxalaalu xalaashu bayinu wa baynahuma dhexdooda waxaa ahaaday umuurun waxyaabo mushtabihaat ama mushabbahaat hadda waxaa nushadayda ku taalla mushabbahaat waxa weeye isu eg oo isshabbahaya oo aan kala caddayn ma xalaalba mise waa xaaraan mushabbahaat yani tushbihu bacduha bacdan isshabbahaysa isdhexgelaysa ama mushtabihaat ay hayru waadixaat aan caddayn yashtabihu amruha wayushkil laa yaclamuha garan maayaan umuurtaas kaiirun in badan oo min annaasi dadka ka mid ahay garan maayaan faman axadkii ittaqa iska ilaaliya almushabbahaat waxyaabaha aan caddayn istabra'a kaasi waa ilaaliyey lidiinihi diintiisii buu ilaaliyey iyo wa cirdihi sharaftiisa ayuu ilaaliyey cirdi waxaa la yidhaahdaa waa mawdicu dami walmadxi min alinsaan waa qofka meesha laga ammaano ee iyo araamadiisa wey man axadkii waaca ku dhacay fi shubuhaati shubuhaatka ku dhacay yani waaca fi xaraam xaaraantiibuu ku dhacay ka raacin buu sidii mid waxa weeye ari raacaya oo kale yarca waa daajinaya kaasi xawla alxima seerihii la diiday hareerihiisa ayuu daajinaya yuushiku wuxuu ku dhow yahay an yuwaaqicahu seerihii la inuu ku dhaco ayuu ku dhow yahay wana likulli malikin mali kasta waxaa u sugnaaday xima seere la ilaaliyey baa u sugnaaday alaa ina xima allah ilaahay seerihiisu fii ardihi dhulkiisa maxaarimuhu waa waxyaabaha uu xarimay weeye alaa waina fi ljasad jirka waxaa ku sugan mudqatan waslad idaa salaxat haddii ay hagaagto salaxa aljasadu kulluh jirka dhammaantii waa hagaagaya waidaa fasadat haddii xumaato fasada aljasadu kulluh jidhka dhammaantii waa xumaanaya alaa wahiya iyaduna alqalbu qalbiga wey xadiikan wuxuu inoo tilmaamayaa diinka kamaalkiisa waxa ka wixii madmadow ku jira in layska ilaaliyo laga fogaado waxyaabaha la ilaalinaya nabigu waa sheegay salaatu wasalaam waa waxyaabihii waxa weeye daruuriyaadka ahaabaa soo gudagalaya diinun fanafsun uma caqlun nasabu mal ilى daruuraة tantasib waratiba wltacifa musawiya cirda clى اlmaali takun muwaafiya diinkaaga inaad ilaaliso sharaftaada inaad ilaaliso wixii magacaaga wax u dhimaya sumcadaada inaad ilaaliso waxyaabahaasoo dhani kamaalka ayay ka mid tahay dadka qaar baa waxay caad u leeyihiin wuxuu samaynayaa wax aan khaldanayn laakiin laga yaabo dadka kale inay khalad u fahmaan waxaa laga yaabaa inuu idhahda ciddii ku gubanaysaa ku gubato ciddii igu maagaysa ha igu maagto ya subax walba ama fiidkiibuu walaashii meelahan la taagan ya dibadda ula soo baxaya geed hoostii oo kale waa walaashii ama waa hooyadii oo uu soo booqday guriga gudihiisa inuu kula hadlayahaydo ku salaamo dibaddaasuu la taagan dadka maraya waxa laga yaabaa inay moodaan nin meesha ku haasaaway nabigu calayhi salaatu wasalaam dareemada waa ilaalinayay qofku hadduu isdhigo meelaha madmadow haba saxsanaado wuxuu samaynayo waxay uga yimaada isagaa ka mas-uula soo socda xadiikii nabigu uu ku labadii saxaabi markuu safiya sii dhowaynayay calaa rislikuma inaha safiya habeenka qaybtiisii dambe markay xaasaskiisu la caweeyeen saacad dambe la gaadhay ayaa waxa weeye kuwa kale guryahoodu waa dhowaayeen safiya ugu fogay nabigu waa ictikaafsanaa waa sii dhowaynayay lilxaaja dabadeedna laba nin saxaabi baa ku soo baxay markay nabiga arkeen bay tallaaba dheereeyeen dabeedna nabigu waa fahmay cagtaga u dhiga buui inahaa safiya waatay yidhaahdeen subxaan allah yani sidee baanu kuu tuhmaynaa nabigu wuxu uhi alayhi salaau wasalaam ina shayaana yajri min ibni aadam majra dam wa inii khashiitu an yaqdifa fii quluubikuma sharan aw suu'an dadka quluubtooda in la ilaaliyo iyo dareenkooda aad bay muhiim u tahay kamaaludiinka ayay ka mid tahay waxay ka mid tahay qofku cirdigiisa iyo sharaftiisa inuu ilaaliyo ayay waxa weye ka mid tahay hada wallah aclam sal allah wslm cala nabiyina muxamed waalihi wsaxbi wslem